aswaatul khayr waxay idiin soo gudbinaysaa nashiidadan allow guulay xarakaada allow guulay xarakaada diintane u adeegtaa diintane u adeegtaa amiirkani abuu cuubeed amiirkani abuu cuubeed alle ha ku dhowro alle ha ku dhowro dhawaqaagii waan aajiibnay dhawaqaagii waan aajiibnay aadaa ku jecelnahay adaa ku jecelnahay ismaaqal iyo adeecid ismaaqal iyo adeecid aadaa ku haynayo adaa ku haynayo aragaygiiyow bisharayso aragaygiiyow bisharayso annaga guusha laho anaga guusha laho ciidamaadii alla diyaarsan ciidamaadii alla diyaarsan arladeenii dhowraye arladeenii dhowraye nagu sheegeen nagu sheegeen allah nagu amraye allah nagu amraye ayadii quuraanka xusuuso ayadii quuraanka xusuuso argagixiya gaaladan argagixiya gaaladan allow adkay xarakaada allow adkay xarakaada galada afrikay gilgishay galada afrikay gilgishay wallaahi alle daycima wallaahi aamin weligaa xasidkow aamin weligaa xasidkow aamin weligaa xasidkow aamin weligaa xasidkow